bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alxaafid bnu kahiir raximah اllahu tacaala fii kitaabihi alfusuul fii siirati الrasuul kitaabu الzakaati masأlaة waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siirati rasuul waxaan joognay meelaha ugu dambeeyo oo uga hadlayey khusuusiyaatu rasuuli sala allahu calayh waali wasalam waxyaabihii nebiga ummadda kala gaarka ahaa kitaabu zakaati kitaab kitaab buu u qoraayey salaaddii baan ka soo baxnay kitaabu zakaat mas'alatun kaana yaxrumu calayhi aklu sadaqa kaana yaxrumu calayhi nebiga korkiisa waxaa xaaraam ka ahaa aklu sadaqati sadaqada cunisteeda sawaa'un kaanat fardan ow taطawucan <clears throat> sawaa'un waxaa jin oo isku mida kaanat fardan inay tahay sadaqadaasu aw taطawucan ama mid iska sunno ahba ha ahaato liqowlihi sala اllahu calayh ali wasalama ayaa u deliila ina asadaqata sadaqada laa taxilu limuxammadin muxamed uma xalaal aha walaa liaali muxammadin muxamed ehelkiisana uma xalaal aha ayb warawaa muslimu can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalama kaana nebigu wuxuu ahaa ya'kulu اlhadiyata hadiyada waa cuni jiray walaa ya'kulu sadaqata sadaqadana ma cuni jirin wahada caamun sadaqada ayaa la yidhi waa caam marka mid sunno ah iyo mid farad ah labada lama kala qaadin al ayaana la geliyey cumuum waaye marka mid tadawuca iyo mid oo waajiba midna nebigu ma qaadin jirin xasan bin cali markii uu arkay timir jidka taallo oo uu qaaday afka geliyey waa kii yidhi kakh kakh kelmad marka ilmaha wax looga celiyo way uf uf oo kale ayb amaa calimta annaa laa na'kulu sadaqa miyaadan ogeyn buu yidhi inaanaan annagu cunin sadaqada haddaan reer muxamed nahay ayb dadkaa marka sadaqada nebiga iyo aalkiisaba aalku markaa hadday sadaqada nebiga ku khaas ahayd maxaa aalunebiy haddii la yidhaahdo nebiga aalkiisaba sow xukunkan xurmada ma soo gelayaan maxaa khusuusiyaadka loogu daray waxaa la leeyahay aalu sadaqada waxay xaaraan uga tahay xiriirka ay nebiga la leeyihin sal allahu calayh ali wasalam iyagu waa iska tabac wاlnebiyu huwa اlaslu nebiguna waa isagaa asalkii ah oo haddaan isaga jirin iyagu waxba kama xaaraantinimaadeen sadaqada xaaraan kama aysan noqoteen ee isaga dartii bay iyagu xaaraan uga noqoteen marka khusuusiyad isagaa wato ayb qolada marka ay xaaraam ka tahayna waa reer bani lmuطalib iyo reer bani haashim walishaaficiyi qowlun shaafici wuxuu leeyahay qowl fii sadaqati taطawuci sadaqada taطawucee sunnada ah in waajibka ahayn annahaa kaanat taxillu lahu inay xalaal u ahayd uu ku sheegaayo xakaahu shaykhu abu xaamidin wاlqafaal abu xaamid alisfirayini iyo qafaal ashaashi ayaa ka sheegeen imaamu shaafici qaala shaykhu abu camr bnu salaax waxa uu yidhi wakhafiya calaa imaami alxaramayni waalghazaaliyi imaamu alxaramayn abulmacaali aljuwayni iyo ghazaali oo aad uga hadasho nuquusha imaamu shaafici ka hadadlaan iyagu waa ka qarsoonaaday qowlkan wasaxiixu alwalu laakiin sida saxiixa waa tan hore oo sadaqa sunnaa iyo mid waajiba labadu inay ka xaaraam yihiin qowlka shaafici ee xoogga badan ee lagu camal falana ee mashhuurka ahna waa mid sunnaa iyo mid yacnii tadawuca mid tadawuca iyo mid waajiba labadaba nebiga xaaraan may ka ahaayeen ayb amaa tawahumu bacdi alacraabi markuu mas'aladaa ka soo hadlay kadib ayuu mas'alo kale oo baabka uu ku tacalluqdo ayuu lugta lugta sii marinayaa wuxuu yidhi amaa tawahumu bacdi alacraabi ismoodsiintii reerbaadiyaha qaarkood ay ismoodsiiyeen bacda wafaatihi sala allahu calayh ali wasalam markuu nebiga dhintay ana azakaata zakada laa tudfacu ila ilayhi isaga mooyaane inaan cid kale loo dhiibin sala allahu calayh ali wasalam <clears throat> sidaa ay ismoodsiiyeen waimtinaacuhum iyo ka reebtoonaanshadooda min adaa'ihaa zakada in la guto ila sidiiqi abubakar loo gutoy diideen xataa qaatalahum calayhaa ilaa uu kula dagaalamay zakada eh, yacnii sad korkeeda abubakar uu kula dagaalamay dadkii manciyey ilaa an daanuu bilxaqi intay xaqa kaga diin yeesheen wa addow azakaata zakada intay ka guteen xukunkaa tawahumkaa reebaadiyuhu sidaa ismoodsiiyeen faqad ajaaba ala'immatu a'immadu way ka jawaabeen can daalika kaagaas fii kutubihim kutubtooda biajwibatin bay uga jawaabeen jawaabo fara badan waqad basadna alkalaama calayhi fii hayri hada almowdic meeshaan meelaan ahayn baana ku faafinay oo abubakar baaba ka jawaabay oo yidhi wallaahi low manacuunii canaaqan wa fii riwaayatin ciqaalan kaanuu yu-adduunaha ilaa rasuuli illahi sala allahu calayh ali wasalam laqaataltuhum waxar ama dabar ay nebiga u geyn jireen oo sakahaan ugu dhiibi jireen hadday ii keeni waayaan waan la dagaalamayaa buuidhacam maxaa yeelay salaaduna waa xaqullaahi waa xaqulbadan sakaduna waa xaqulmaal labadaa ninkii kala geeyana waa la dirirayaa buu yidhi wallaahi la uqaatilanna man faraqa bayna asalaati wazakaa kaanna marka salaadda inay asal ahayd oo layska fahamsanaayo ciddii diidda in lala dagaalamo <clears throat> qatliga iyo qitaalkuna farqibaa u dhexeeya ogow marka meeshaas oo ninka isaga yacni zakada diidee manciyo ma bixinaayo dhaho awood hadduusan lahayn xoog baa looga qaadayaa kaasmana la dilaayo xadiidi baasi ibni xakiim can abiihi can jaddihi fi sunan ayaa wuxuu leeyahay nebigu sal ll slam ninkii sakada diido oo aan bixinin fa innaa aakhiduuha wa shadra maalihi sakada waa ka qaadaynaa iyo maalkiisa qayb ka mida ah ganax ahaan casmata min cazamaati rabbina waa qofku markuu keligiis yahay qitaal maba u baahnaba waa laga qaadi karaa xoog baa looga qaadaya maalkiisa qayb ka midana waa laga qaadaya ayb laakiin qitaal waa laba qolo wax ka dhexeeya ayb qitaal marka waxaa weeyaan waa laba qolo markaa ka dhex guntan maayo sideey noqonaysaa marka hadday qola intay is aruursadaan ay dagaalamaan oo yidhaahdaan sakadii ma dhiibayna annaga oy dagaal la galaan dadkii markaa zakada ururinaya markaase dowlada dowlada markaa dadka u ahaa waxaa u bannaan marka in lala dagaalan waana mida abubakar sameeyey dad hub watoo taagan oo iyagu dagaalan ka xignaa buu la dagaalay marka walidaalika culammada khaqaabi iyo kayrkii waxay leeyihiin waa in la kala fahmo alfarqu bayna alqatli waalqitaal qatli ma yaallo meeshaan qitaal baa yaallo qitaalkuna wixii showka leh ee daa'ifa mumtanica daa'ifo iyadu diidday sharciga inay qayb ka mida uga hoggaansanto oo waajibaadkii daahirka ahaa diidday ee dagaal ka soo istaagtay baa lala dagaalaa amaa halka qof ee keligiis isagu taagan maahan isagu sidaas oo keliya wuxuu leeyahay sa in xoog looga qaado mana la dilaayo <clears throat> reebaadiyaha marka ismoodsiintu ay ismoodsiiyeen nebiga inay ku khaas ahayd sakada in la bixiyo khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum ayay iyagu waxay ka fahmeen inay nebiga gaar u ahayd sakada cidda loo dhiibaya nebiga kale inay khaas ku ahayd taas marka wax saxa maaha waana laga jawaabay khusuusiyana maaha buu leeyahay waa jaahilnimo reebaadihii ismoodsiiyeen reebaadihii markaas joogay kitaabu siyaami soonka waxyaabaha nebiga uga khaaska ahaa kaana alwisaalu fi siyaami lahu mubaaxa kaana alwisaalu xidhiirintu waxay ahayd dhowr maalmood soonka laysku wadoo laysku xidhiiriyey iyadoo waxba la cunin fi siyaami soonka dhexdiisa la xidhiiriya mubaaxan lahu ku isaga u bannaan ayb nebigu waa u bannaanayd walihaada nahaa ummatahu saa darteed nebiga ummaddiisa waa ka reebay can ilwisaali in markaa la xidhiiriyo soonka in iyagu xidhiiriyaan waa ka reebay faqaaluu waxay yidhaahdeen innaka tuwaasilu adigaba waad xidhiirinaysaaye qaala lastu ka hay-atikum sidiinoo kale maahi buu yidhi khusuusiyaday marka deliil u tahay lastu ka hay-atikum innii abiitu anigu waan seexdaa cinda rabbii rabbigay agtiisa iyo innii abiitu waan seexdaa yucimunii iyadoo markaa uu iquudinayo cinda rabbii rabbigay agtiisa uu iga quudinayo wayasqiinii uu iwaraabinayo akhrajaahu faqaaca ta'asiyahum nebigu wuxuu gooyey ku dayasho bihi isaga ay ku daydaan ayuu nebigu gooyey bitakhsiisihi buuna ku gooyey la gaar noqoshadiisa bianna allaha tacaala alla yucimuhu inuu quudinayo wayasqiihi u waraabinayo ani idinkoo kale miya alla i quudiye i waraabiya laakiin idinku isku xiriinnina ayb wisaalka marka ilaa waktu saxar baa <clears throat> haddii la sameeyo xaaraan kama ummadda waa iska bannaan yahay ilaa waqtu saxar oo qofka hadduu soonkii intaa aanu afurin oo ilaa suxuurtii la gaaro wisaalka ilaa suxuurta gaaraya xadiidaa ku soo arooray saxiixa ayb oo ilaa iyo suxuurtu inuu oggolaaday rasuulka calayh isalaatu wasalaam laakiin waa bannaan yahay xaaraan maahan maahane sidaa weeyaane afdal maahan afdalka inuu afurka la dedejiyo ayb tacjiilu اlfitri iyo wa suxuur iyo waa tay ahayd laakiin ninku inuu ka badiyo suxuurta kadib ee maanta soo u soomanaa uuna waxba cunin maalinta dambe uu ku qabto maalinta saddexaad kusii qabto lama ogola ayb nebigay gaar u ahayd middaasoo kale waqad ikhtalafuu way iskhilaafeen hal humaa fi siyaani nebiga la siinayo cabiddan la siinaayo rabbiga eegtiisaa layga quudiyaayo layga waraabiyaada uu leeyahay ma cunto xisi oo la arkaayo cunaayay nebiga sal ll slam ow macnawiyaani ama xisi maahane waa macnawi waxyaabaha macaarifta iyo waxyaabaha cilmiga ilaahiga yani macaarifta rabbi xaggiisa uga imaanaysa iyo faqa oo alle la faqaayo iyo ayaa qalbigiisa intay macaani ka buuxsanto oo uga maarmaayo cuntada ma sidaabay ahayd mase cuntaaba la siinayo qaar waxay dhaheen nebiga cuntaa la siin jiray jannadaa looga keeni jiray cuntadaabuu marka isagu cuni jiray taa marka waxaa la yidhahda haddii cunto jannada laga keenay uu cuni jiray joofka wixii gala soonka waa buri jireen ama jannaha laga keenay ama meel kalaa laga keenay waxyaabaha soonka buriya lama dhihin cuntada jannada ka mid maaha lama dhihin waxa afka la geliye la cune caloosha galo soonka waa buriyaan ama jannaha laga keenay dhulkaana ka baxaan markaa nebigu maba dhaheen baan waa soomanahay markaas wisaalkii maba suurtoobayo haddii cunto xisiya uu cuni jiray ayb marka midda macnawigaa toosano in la yidhaahdo nebigu cunto uma baahnaanaynino markuu alla la faqo oo uu dikriga alla iyo munaajaad faqa rabbigii ou galo ayuu ruuxdiisaa xoog helaysay uu markaasi cuntadii ku iloobo ayb taasaana ibnulqayim uu sheegay ayb meeshan marka xadiidtan ibnu xibbaan isaguna meel kaluu la aaday oo wuxuu yidhi xadiidyadan waxay deliil u yihiin nebigu caloosha inuusan dhagax ku xiranin axaadiidta sheegayso baahi darteed buu caloosha dhagaxyo ugu xirtay wax jira maaha buu yidhi sababta yudcimunii rabbii waysqinii buu yidhi haddiiba la quudinaa muxuu dhagax caloosha uga xirayaa buu yidhi marka cuntadaas iyo tan isma le caloosha in dhagax lagu xiro waxaa keenaya waxay tahay markay eber noqoto bogay calooshii waxay ku dhegaysaa dhabarka qofkii marka waa isku dhacayaa isaga dhan laakiin marka dhagax iyo wax lagu xiro waxaa weeyaan wuxuu ka helayaa dhagaxu taagee wuxuu u noqonayaa wax taageero ayb macnaha unbaa loogu xirayay xadiidtanna ma keenayso nebiguna uu cunto badan cuni jiray isagoo haddana sooman ma keenaysa laba tafsiirba laba tafsiir oo laga saxsan yahay asaxiixu sida saxiixa annahumaa macnawiyaani cuntadani cabiddan waa shay macnawi ah oo aan cuntadan xisiga aanba ahayn wailaa haddii kale cunto xisiya tahay lama xasala alwisaalu wisaalku maba xasileenba mas'alatun wa kaana yuqabilu wahuwa saa'im wa kaana nebigu wuxuu ahaa yuqabilu inuu dhunkanayo xaasaskiisa wahuwa saa'imun isagoo sooman faqiila waxaa la yidhi culammada qaar ay dhaheen kaana haadaa khaasan bihi kanuu nebigu gaarku ahaa wax nebiga khaas ku ah bay ahayd baa la yidhi oo khusuusiyadan waxaa dhici karta in laga qaadanayo caaisha radi allahu canha inay tidhi kaana yuqabilu bacda nisaa'ihi wahuwa saa'im nebiga haweenkiisa u dhunkan jiray isagoo sooman markaasi waxay tidhi ayukum ka hayatihi yaa idinka idinka midaho nebigoo kale ah kaana amlakakum liirbihi nebiga wuxuu ahaa midka xubintiisa ugu xakamayn badan waxay ka wadaa idinku haddaad dhunkashaya gashaan xubintiinna inaad xakamayn weysaan baa badan ma dhacayso oo markaa aad jimaac ku dhacdaan hadhow soonka idinka xisaado kafaaro idinku waajibto laakiin nebiga waa isxakamay jira kaana amlakakum liir bihi caaisha siday u fahamtay saas iyuu ahaa waa markaa haddii sidaa la yidhaha macnahaas waxaad moodaa nooc xusuusiyo camal inay ishaarayso oo rasuulku sidaasuu ahaayo idinku ma tihiin wey wahal yukrahu liayrihi kayrkiis ma loo kahdaa nebiga kayrkiis isagoo sooman inuuna eh, weyntiisa dhunkado ma karaahi ka tahay ow yaxrumu mise xaaraan bay ka tahay ow yubaaxu ama ma loo banneeyaana khilaaf baa ku jiro ow yabdulu sawmu man facalahu qofkii sidaa yeelo soonkiisu ma burayaa kamaa qaala bnu qutayba siduu yidhi ibnu qutayba wuxuu yidhi ninkii haweentiisa dhunkada waaba ka burayba soonka ayb waa madhab marka aad u fogkaas aw yustaxabu lahu ama ma loo sunneeyaaba daahiryadaa wax isku tageen ayaguna oo waxay yidhahdeen nebigii waa dhunkaday waaba sunnaba in la dhunkado soon hadday tahay waana dhibaatada ay leedahay in alfaad un la raaco keliya oo alfaadda macaanidooda iyo waxay ku timid aan la fiirinin waxyaabaha marka sunnada noqon karaa maxay yihiin qibladu sunno nebiga looga daydo taqarub ilallaahi loo sameeyo ma ayb walidaalika marka ninkii mubaax waayey yidhi iyo ma waa baab la fahmi karo laakiin waaba sunno qofkaan samayninna sunnou ka tegey waa madhab baciida ow yufaraqu ama waa la kala geynayaa bayna shaykhi wa shaabi odayga iyo ninka dhallinyarada oo madhab ibni cabbaas midkaan ibnu cabaas wuxuu leeyahay ninka odaygaana waa u bannaan tahay dhallinyaradan uma bannaano isagu marka wuxuu fiiriyey xukunka macnihiisa caaisha markay leedahay kaana amlakakum lihirbihi iyo macnaheedu waxay u jeedaa nebigu waa is hanan karaa laakiin idinka isma hanan kartaan marka qofkii laysleeyahay waa iscelin karaa oo shahwadu aynan ka xoog badnayn waa u bannaan yahay waa odayga dhallinyaraduna asal waxay ku yihiin inay shahwadu ka xoog badiso ayb oo soonkii markaa uu ka fasaaday ibnu cabbaas saasaa isaga laga haayaa shaaficiyaduna ma awjuhdeeda kan ugu dhow kaas waaye odayguna waa u bannaan yahay dhahaan waaye eh, ninka dhallinyaradaana maya calىa aqwaalin lilculamaa'i aqwaal baa ku jirta lilculamaa'i culimmadu ay leeyihiin libasdihaa mowdican aakhar aqwaashaas faafinteeduna iyo fidinteedana meelo kalaa iskale buu yidhi kutubta fiqiga iyo meelaha hadda meeshay nagala gashay waxay ahayd qowlu caaisha kaana amlakakum liirbihidaas ayb nebiga idinkoo kale ma ahayn nooca khusuusiyaa laga dareemi kara mas'alatun qaala bacdu asxaabinaa waxay dhaheen ka markaa laakiin hadduu qofku intuu dhunkado haweentiisii waa mubaaxba uu qabsado haweentii uu dhunkado shahw ka imaa timaadda markaas soonna ay tahay oo biyihii ka yimaadaan maada calayhi maxaa laga rabaa kafaaro lagama rabo lanna jimaac ma samaynin isaga horta soonkaas laakiin ma buray mase ma burin wuu buray soonkaas qallaa laga rabaa iyo toobo inuu la yimaado soonka wax burinaya waa maxay xadiidka nebiga sal ll l slam xadiisulqudsiga wuxuu ahaa yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu shahwadu wixii laga soomayey ku jirtay ninkaani marka isaga ficilkiisii baa shahwadii ku timid waxayna ka mid ahayd waxyaabaha laga soomo waa ka burayaa soonkamalaa macnaa qofka dhahaya yanii ama culammada qaar mutaakhiriin dhahayaan iyagu kama buraayo soonkiisa iyo macno male sababtoo ah xadiidka macnihiisa wa shahwatahu baa ku jirto dhacaamkii sharaabkii shahwadii waa laysgarab dhiganayb ninkan marka hilmaanna kuma samaynin mana looga qiyaas qaadan kara nin inta hurday riyooday wax isaga ka baxsan waay taas maan ee sidaas shahwa uga timid ma soo gudaayo soonka isaga meeshiis unbuu ka wadayaa isaga ficilkiisaa kuma imaanin middan laakiin middan dhunkashada ficilkiisay ku timid aqwaasha shaadka ee saaqidkaana maahan yacnii dadka in lagu jahawareeriyo ama loo fadwoodo ayb ayb iyadoo marka leeyahay dadka aqwaal aan la maqlin hadda ka hor ama aan dadka dhexdooda shaa'ic ku ahayn dadka ha maqlaan dhegahooda iyadoo laysleeyahay bal waxaa ka dhalanaysa yani fasaad dadka laga fasaaday cibaadaadkooda ayb dadka marka in ixtiyaadka lagu qaado oo ay dadaalaan cibaadaadkooda u dadaalaan baa la rabaa ayb laakiin haddii la yidhaha istimtaaca naagtaada aad ku istimtaacdo oo kuu bannaan yahay fii nahaari ramadaan hadday shahwo kaa timaadeena soonkaaga iska wado lagaama rabo soonkii macnihiisii aaway shahwada ilaahay dartii uga tagtaa la rabaayo ayb ma jimaaca keliya miyaa wax lagaa reebay adiga masalatun ayb culimmadii salafkana waxay dhihi jireen qofka shawaadda raacraaco masaa'isha shaadka ee aqwaasha shaadkaee culimmada qofka raacraaco yacnii waxaa weeyaan marka dambe wuxuu ku dhacaa marka diin xumo ayuu ku soo baxaa marka culimmada zallaadkoodana waa layska ilaaliyaa aqwaasha shaadkana waa layska ilaaliyaa xikaayadooduna cilmi maaha xikaayadoodii ka sheekaynteedu haddaan markaas yacnii tacliimiya waxaa iyo baabkeed aan loogana jeedin waxaa laga yaabaa marka inay wax dhibto oo darar iyo dhibaata markaa ay keento mana ka mid aha insaafka in aqwaasha shaadka la sheegan oo culummada islaamka aqwaasha waxay sheegaan ictibaar leho adiladaku ictibaarka ku leh ee ayi qowl oo caalim yidhiba ha la sheego yacnii wax culummada dhaqankoodii kutubaha ugu jiraba ma badna taasoo kale mas'alatun qaala bacdu asxaabina asxaabteenna qaarkood waxay dhaheen kaana idaa sharaca fii tadawucin lazimahu itmaamuhu nebigu haddii uu tadawuc galo shay sunnaha hadduu bilaabo isaga waxaa waajib ku noqonaysa inuu dhammaystiro xajka iyo cumrada iyada iska dhaaf xajka iyo cumradu haddii la bilaabo iyaga sunnadooda haddii la gudagalo waajib bay isku rogayaan oo in la dhammaystiraa qasaba eeka wa atimu alxaja waalcumrata lilah nas baa loo haayaa <clears throat> wixii intaa ka soo haro adoo sunno ku jiro haddaad baabi'iso sunnadii ka tagto oo dhaxda uga tagto adoon dhammaystirin qallo lagaama rabo oo maanta adoo sooman maalan ayaa ninku yidhi soon sunnaada isniinii qamiis baad soomantaha maalan nin baa marka casumaad ayuu qabaa markaasuu yidhi war ii fur niyo markaas kugu ilaaaiye kugu ilaaxiyey cuntadan marka iga cun markaasaad iska furtay waa iska cuntay cuntadii maxaa adiga kugu noqonaysa markaas yani maalinkaa inaad soo qallaysa miyaa la rabaa mase maya yani waa midda hadda uu ka hadli rabo uu leeyahay xajka iyo cumrada iyadu gaar waaye waxyaabahan kale wuxuu leeyahay nebigu isagu hadduu shay sunnaa bilaabo dhexda oo uu ku gooyo waajib bay iskugu bedelaysa hadduu waxaan ujeeda hadduu bilaabo shay sunnaa uu gudogalo waajib uu ku noqonayo hadduu gooyana dabcan qallaa ku waajibaysa masaa'il marka waxaa jira dhowroo maalikiyada jumhuurtu ku khilaafsan yihiinoo ay meeshaan ku sheegaanoo haddii la gudogalo sunnadii inay farad isu rogaysa waxyaaba badan bay sheegaan kutubta usuulka ka warramo qaala bacdu asxaabinaa waxay dhaheen asxaabteenna qaarkood kaana idaa sharaca nebigu wuxuu ahaa hadduu gudagalo fii tadawucin sunno lasimhu itmaamuhu dhammaystirkeeda waajib ku ahaa wahada daciifun waa daciif buu yidhi madhabkan yarudduhu waxaa radinayo alxadiiu aladii fii saxiixi muslim xadiidka muslim ku sugan can caaishata radia allaahu canha ayb anna rasuula اllaahi sala اllahu alayh waali wasalam rasuulka dakhala calayhaa wuu u soo galay caaisha u soo galay faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow haahunaa xaysun meeshan waxaa yaal timiri subag faqaala waxa uu yidhi ariniihi itus falaqad asbaxtu saa'iman saakay waxaan soo toosay anoo soomane faakala minhu waa cunay rasuulka sal l slam hadday waajib ku tahay miyuu cuni lahaa soonkii miyuu baabi'in lahaa ma baabi'iyeen yani qisadani marka waxay tahay isagoo sooman ayuu usoo galay xaaskiisa markaasuu yidhi cunto ma taallaa timir iyo subag iyo waxbaa yaallaa layidhi markaasuu wuxuu yidhi isi markaas itus markaa la tusay markaasuu cunay haddii marka sheekhu wuxuu leeyahay sunno hadduu bilaabo waajib ay isku bedelayso ama isagu ay ku laasimayso ay sidaa jirto maunan sameeyeen sidaa nebigu soonka ma fureen uu leeyahay waana dliil صaxiix faqaala waxa uu yidhi ariniihi itus falaqad asbaxtu saa'iman faakala minhu waa cunay oo uu ka cunay kitaabu اlxaji ayb masaladan marka wuxuu ugu soo dhex daray maadaama deliilkeeda iyada lagu radinaayo ou soon ku saabsan yahay ayuu halkan kusoo dhex darsanay kitaabu اlxaji xajkii masأlaة qaala bacdu asxaabina asxaabteenna shaaficiyada qaarkood waxay dhaheen kaana yajibu calayhi nebiga waxaa ku waajib ahaa idaa ra'aa shay-an hadduu arko wax yucjibuhu isaga cajabgeliyo wax isaga geliyo u jeclaysta haddii uu arko waxaa waajib ku ahaa an yaquula inuu yidhaahdo labayka ina alcaysha cayshu alaakhira labayka ina alcaysha cayshu alaakhira talbiyada maadaama xajka ay u badan tahay ayaa xajka uu usoo dhexgeliyo tanna wa kaana mustanaduhu fii daalika shayga uu cuskan yaho arrinkaa uu cuskan yahay wuxuu ahaa maa rawaahu lbukhaariyu bukhaari waxa uu wariyey can sahli bni sacdin qaal kunnaa maca rasuuli illahi sal l slam yowma alkhandaq maalintii khandaq ayaa nebiga la jirnay wa huwa yaxfuru isagu godka qodaayo wa naxnu nanqulu annaguna aan dhagaxda qaadayno fabasura binaa waana arkay faqaala waxau yidhi laa caysha ilaa cayshu اlaakhira faغfir lilansaari wاlmuhaajira sidaa buu yidhi marka xadiidkaabuu cuskanayaa ayb wa qaala الshaaficiyu imaamu shaaficina waxa uu yidhi akhbaranaa saciidun ayb saciid bnu salim alqadax can ibni jurayjin qaala akhbaranii xumaydun اlأcraj can mujaahidin annahu qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yudhiru min altalbiyati labaykada inuu muujinaayo labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulka laa shariika lak qaala xataa ida kaana daata yowmin maalin markuu ahaa waannaasu dadkana yusrafuuna canhu xaggiisa laga leexinayo kaannahu acjabahumaa huwa fiihi kaannahu nebiga waaba isaga oo acjabahu uu cajab geliyey maa huwa fiihi wuxuu ku sugan yahay xaalad aad u ugu farxo ayuu iska arkay fazaada fiiha wuxuu ku daray labayka ina alcaysha cayshu اlaakhira ayuu ku daray qaala bnu jurayjin markaa meeshaasay waxay ka qaateen marka wax cajab gelinaaya markuu nebiga arko waxaa waajib ku ahayd inuu sidaa yidhaahdo qaala bnu jurayj waaxsabu ana dalika kaana ywma carafa maalintii carafa inay ahayd baan u malaynayaa buu yidhi qultu ibnu kaiir marka wuxuu yidhi laa yadharu min haadayni alxadiiayni wujuubu dalik labada xadiid kama muuqato inay nebigu sidaa inuu dhaho waajib ku ahayd kelmad waajiba kama muuqanaysu yidhi meeshaas akaru maa fiihi waxa ugu badan istixbaabu mili daalika waxa ugu badan oo hadday u badata labadan xadiid laga qaadanayo inay sunno u ahayd un waayo nebiga sal l slam waqad qiila bihi fii xaqi اlmukalafiin sidaana waxaa lagu yidhi dadka mukalafiinta kalena waa la miday ahaayeen oo isaga keliya inay gaar u ahaydna ma muuqato waxa ugu badan waa inay sunno tahay ummad dadka intiisa kalena waa sidoo kale u tahay wa xadiidu mujaahidin mursalun xadiidka mujaahidna waa mursal wa qowlu bni jurayj qowlka ibnu jurayjna munqaicun wallahu aclam masaladaa marka khusuusiya maaha halkaa uga tag masalatun ubiixat lahu makkata yowman waaxidan ubiixat lahu waxaa nebiga loo banneeyey makata maka yowman waaxidan makaasal in lagu dagaalo dhiig lagu daadiyo lama ogola lama ogolayn nebiga umbaa loo rugseeyey ma saacad maalin gelinkeed waa marka khusuusiyo waay midaan marka fadakalahaa nebigu wou galay bikayri ixraamin isagoon xarmanayn buu galay oo koofibireed madaxa ugu jiro oo dagaal diyaar ayuu galay marka maka macnaheeda lagama wado nebigu ayay gaar u ahayd isagoon muxrim ahayn inuu maka galo nebigay khaas u ahayd ma laga wado nebiga iyo kayrkiis maka waa geli karaan ayagoon xarmanayn kayrkiisay u geli karaana haddii adiga niyadaada xaj iyo cumro midna aysan ahayn ood maka danka leedahay qof inaad soo salaanto iyo dana kale aa ah, maka ka leedahay iyo shaqa ay ka aad ah, ka leedahoo kale iyo waa geli kartaa adoon xarmanayn laakiin adoo xaj iyo cumro niyeysan biduuni ixraam ku gasho waa la reebay iyada ayb xadiidka nebiga waxaa tusaya markaa miman araada alxaja walcumra nebigu uu ku qayday sal allahu calayh ali wasalam laakiin waxa nebiga u gaarka waa inuu ku dagaalamayba qayrkiis uma bannaano marka inuu ku dagaalamo wa qutila min ahliha yowmaidin dadkii reer makaad ahaa maalinkaa waxaa la dilay naxwun min cishriina labaatan ayaa la dilay wahal kaana fatxuhaa canwatan nebiga maka furashadeedu ma waxay ahayd mid qasab ah oo xoog uu ku furtay ow sulxan mase heshiis buu ku furtay calaa qowlayni lishaaficiyi imaamu shaafici laba qowl buu ka leeyahay nasara kullan naasiruuna labada qowl mid kastaa qolaa u gargaartay waa soo marnay marka masaladan hadda ka hor farxumo kayaan ku soo marnay madhabka shaaficiyadu agtooda mashhuurka ka ahna ama qowlka mashhuurka waxaa weeyaan sulx in lagu furtay oo aan dagaal lagu furanin sida raajixa min xayu daliilna in xoog lagu furtay qowlka cagsigiisa ayaa culammada muxaqiintu ay rajaxaan waa soo sheegna wabiljumlati isku soo duduub kaana dalika min khasaa'isihi in maka lagu dagaalamo nebigay gaar u ahayd kamaa dakara sala allahu calayh ali wasalama nebigu siduu ku sheegay fii khudbatihi khudbadiisa sabiixata dalika alyowm maalinkaa subaxeedii xaysu qaala markuu yidhi fain axadun tarakhasa biqitaali rasuuli illahi sal l slam fiiha qof hadduu ku ruksaysto nebigaa ku dagaalamay rasuulkii ilaahay dagaalkii uu ku dagaalamay qof hadduu ku ruksaysto faquuluu dhaha ina allaha aadina lirasuulihi alla rasuulkiisiibuu u idmay <clears throat> walam ya'dan lakum idinka idinma idmin laakiin saa ku dhaha alla rasuulkiisii waa uu idmay laakiin idinka alla idinma uunan idmin wlxadiiu mashhuurun masأlaة taqadama alkalaamu cala alxadiidi almuqtadii liwujuubi اnaxri calayhi wuu soo hormaray buu yidhi hadalkii ku saabsanaa xadiidkii keenaayey liwujuubi naxri naxrigu inuu udxiyada ama naxriga dhuundhowga maalinta tobnaad neefka la gowracaya waajibnimadiisa calayhi uu isaga korkiisa ku ahaa wa annahu daciifun baa soo hormartay inuu daciif ahaa wa min alacimati cuntooyinka nebiga waxyaabaha uu nebiga kula gaarka ahaa ee cuntooyinka ah qaala bacdu اlasxaabi waxay dhaheen kaana yaxrumu calayhi nebiga waxaa ka xaaraam aha aklu اlbasali basasha cunisteeda waاthuumi toonta wاlkuraafi iyo kuraadka kuraadka isaguna waa yacni begel waxyaabahan begelkaa nooc wax ka mida oo isaga markaasi soo shiiro sida basashii toonta usoo shiiro wamustanadu daalika waxa uu cuskan yahay kaasna taxriimkaasi meesha uu cuskan yahay maa akhrajaahu weeyaan waxay bukhaari muslim soo saareen can jaabirin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga utiya biqidrin waxaa loo keenay dheri ama waxaa loo keenay saxan fiihi khadiraatun cagaarna ay ku jiro yanii cagaar khudaar cagaaran ay ku jirto min buquulin begel ah fawajada lahaa riixan wuxuu ka dareemay marka ur faqaala libacdi asxaabihi wuxuu ku yidhi kuluu cuna falamaa ra'aahu markuu arkay kariha aklahaa ayb cunisteedii waa kahdayo waa nacay qaala waxa uu yidhi falamaa ra'aahu markuu arkay kariha aklahaa cunisteedii uu nacay qaala waxa uu yidhi kul cun fainii unaajii man laa tunaajii yani markuu nebigu arkay jaabir inuu dhibsaday ayaa wuxuu yidhi kul war cun adiga fainii anigu unaajii waxaan la faqayaa man laa tunaajii cidaadan adiga la hadlaynin oodan la faqaynin baan la faqaayo oon la koodayaan la showrayaayo malaa'igtii waaye adu malaa'ig lama hadashide iska cun adiga iska cun adiga marka la leeyahay marka waxay tusaysaa nooc khusuusiya ku jirto aniga idinkiis la mid ma nihin dadka laftirkooda marka laleeya cuna idinka hadday karaaha hadday isaga iyagu nacaan waa leeyihiin abu ayuub alansaari waxaad adiga nacaysa rasuulka ilahi anna waa nacay buu yidhi nebigana ma dhihin war adiga inaad nacdaa maaha ma dhihin wuu iska nici karaa iyada laftirkeeda qofku markuu soo cuno inuunan dadna ku dhihin masaajidka inuu la soo galo maaha soo basashii soo cunay toontii soo cunay masaajidka inuu soo galo jamaaco soo aada ma aha arintaas marka dadku waa isdhegahi ka furaystaan dhegaha dadkii waxaad arkaysaa marka qaarkood ayagoo basashii soo cunay salaaddii inay soo aadayaan dadka ku dhinac tukanaya ay dhibsanayaan nebiguna wuxuu yidhi man akala fuuman aw basalan aw kuraafan falaa yaqrabanna musallaana meelaha aan annaga ku tukanayna masaajidayaan imaanin waxay imaanin masaajidana qofbaa markaa qof baa laga yaabaa war aadaankii baa dhow waxaan iska dhaafatada taa dhahdo wuxuu kule dhib male waa ka cadayanayaqof marka inuu iska dhaafo mar aysa salaad u dhoweyn iyo waay meelahaas waqtiyadaas inuu la raaraadsado aad baa loo yaa loo dhibsada waxaa kaloo ka mida ah waxyaabaha tan haddii la reebay cillada loo reebayaa la yaqaan waa iidaa dadkaad dhibaysaa waa cilladeedu waa cilla oo shidii mansuuso camal aho waxaa ah dadka iyaguna sigsaanta wasakhda badan oo urka badan wataan oo intay maanta dhan soo u wato dhowr maalmood oo ku dhididay oo uu yacni markaa biyo iyo intay ka gaareen wasakh marka ay tahay oo qofka ku ag sujuudayo oo dhibsanayo dadka masaajidda ha u diidinina inay idin dhibsadaan oo masaajiddii ka cararaan qofku inuu sabab ugu noqdo maahan dadka ayb aaday u badan tahay masaajidda kaarbadyada le weliba kaarbadkiiba haddana soo uraya xataa haddaad ka tagto waa soo uraysaa meesha beri baan waxaan arki jiray dadka qaarkood yanii meelaha ummadahaas kale waxay yeelaan yani iskaalsada iyo musqulaha iyo meelaha oo lagu weysaysta iyo hala gelininay dhahaan qof baa intay meesha taaganoo aad soomaalidii markay iyagoo isku dhibsadaan waana laga saxsan yahay soomaalida maxaa yeele iskaalsadii markay biyo sii gaaraan oo ay iskaalsada maa soomaaligu wuxuu ku doodaa iskaalsada maa najaas ah iskaabsada najaasteed wax laga hadlaya maahane meeshan aad urinaysa waa wax laga hadlayayb marka dadka in la dhibo wanaag in lagula dhaqmaa fiican marka qaab dhaqmeedku magaaladan yacnii culummo iyo caamo haddaad fiiriso xataa dad diin akhrista iyo dad kaleba aaday uga khaldan tahay wax fara badanoo aadaabaa khaldamay oo dadku aynan dhinacna ka milicsanayn sigaarkana isagoo kasii xun sigaarku waa ka xun yahay kan isaga waaba xalaal saana la yidhi sigaarka maxood malaynaysaa qofka intuu markaa gidid iyo sigaar isku daro oo shaatiga uu wato uu ka soo uraayo afkiisii uu ka soo uraayo iyo ilaahay in looga cabsado way ayb waxyaabahaas isagoo awalba xaaraan ah dadkii masaajidka soo aaday in lagu dhiba maaha ayb marka masaajidka iyo jamaacaadka iyo jumcooyinku waa meel dadka iskugu yimaado yaan lagu dhibsanin marka intaad ah, xaq iyo khayr soo doonatay haddii lagu dhibsado waa wareer ayb waqad yushkilu calaa haada calaa haada alqaa'il qaa'ilkan korkiisa waxaa ishkaal gelinayo oo ishkaal ku keenayo yani qofka dhahaya nebigu waajibay ku ahayd yacnii nebiga xaaraan bay ka ahayd inuu basal cuno waxaa ishkaal ku noqonayo waqad yushkilu calaa haada alqaa'ili maa xakaahu tirmidiyu alqaa'ilugu dhigay alqaa'iligu maa xakaahu tirmidiyu tirmidi wuxuu sheegay can caliyin annahumaa dahabaa ilaa taxriimi اlbasli waاhuumi annayi cali iyo shariik ibni xambal ayaa iyagu waxay ku tageen ilaa taxriimi اlbasli wahuumi nayi oo yacni kul fa innii unaaji man laa tunaaji dadka kale nebigu gaaray oo dadka kalena waa u bannaanayd oo kale waxayay diidaysaa tan basasha ceeriinka iyo toonta ceeriinka waaba xaaraan bay iyagu ku tageen buu leeyahay wasaxiixu aladii calayhi اljaaddatu sida saxiixa oo jaaddadu ay tahay toosnaanta anna dalika laysa xaraaman calayhi arrinkaa nebigu xaaraan kama ahayn inuu basal cuno bal kaana aklu dalika makruuhan fii xaqihi isagu inuu basal cuno oo u dhowaado karaahay ka ahayd wاdaliilu calى dalika waxaana tusaya ma rawaahu muslimu can abi ayuuba annahu sanaca lirasuuli اlah sal slam طacaaman cunto ayuu u sameeyey nebiga fiihi huumun toon ay ku jirto faraddahu waa celiyey nebiga walam yakul minhu kama cunin faqaala lahu waxa uu yidhi xaraamun hu rasuulka ilaahayow ma xaaraan baa basashaani faqaala wuxuu yidhi laa may xaaraan ma aha walaakinii akrahuhu laakiin anigu waa nacayaa buu yidhi faqaala inii akrahu maa karihta waxaad adigu nacday anna waa nacayaa buu yidhi haddaba marka qaala shaykhu abuu camr abuu camr ibnu salaax waaye wahaadaa yubdilu wajha taxriimi nebigu inay xaaraan ka ahayd wejkii sheegayeybay tan burinaysaa xaaraan miyaa may baa nebigu uu nasgareeyo cabbeeyey mas'alatun wamilu daalika kaa waxaa la mida addabbu dabbadaa la mida ayb addabbu dabbada marka waxaa la yidhaahdaa wax dhulkan jaziira alcarabiya carabta aad looga cunaa ayb reer baadiyahooda cuno waa dubtaan bahal marka yanii ay dhici kar eh, wadaadada soomaalida waxay yidhahdaan dabbadu abeese lugaaley iyo waxaasay ku sheegaan laakiin ma aha abeese lugaaleyda af carabiga dabal laguma dhaho warala la waral alwaral baa midaas la yidhaahdaa wahaadihi takhtalifu can daalik isku mid maaha waral ayaa la yidhaha waral qawaamiistan haddaad fiirisana waa arkaysaa mararka qaarkood way sawiraan kuwa qawaamiista wax sasawiro iyo waa ku arkaysaa inay yani abeese lugaaleydu waralkay yaa la yidhaahdaa amaa dabada waa bahal kaloo meelahaas joogo oo laga yaabo inuu si shabaho annaga dhulkeenna lagama helo marka dabbada dabo un baan iska dhahaynaa maga naqaano qaala sala allahu calayh waalihi wasalam nebigu waxau yidhi lastu biaakilihi anuu maahi mid cunaayo walaa muxarimihi mid xarimayana maahi mana cunayo dadkana kama xarimaayo ay cala annaasi dadka korkooda ka xarimi maayo wa inamaa amsaka can aklihi cunistiisa nebigu wuxuu uga joogay taqaduran ka yaqyaqsi wax uu yaqaanay ma ahayn marka nebigu waa ka ashashay ashcash iyo ka yaqyaqsi baa nebigu isaga daayay marka haddii qofku cunto uusa aqoonin la keeno waxaa dhici karta inuu ka ashasho ummaduhuna isku acraaf maaha isku curfi maaha dad muslimiinah <laughs> waxaa la heli karaa ma jiro yani geela waa la cunaa ay aad qariib ula tahay intee loo cunaa buu kuleey geela hilibkiisii iyo waxaa laga yaabaa hadduu arko inuu ka inuu jiranayo inuu iska dhaadhiciyaban dhulkan aan yani meelahan geelaba aan lagu dhaqin dadka ku nool oo muslimiintaa saas waaye wabilcagsi ayaxa iyo waxyaabahaas ma cunaan soomaalidu ayb ayax baa la cunaa waa la yaabayan iyb dhulkan yeman iyo sacuudiga iyona waa laga cunaa ayaxa marka waxyaaba acraaftii dadka ku xiran waayo haddii marka qofka ay ka yaqyaqsoodo ama ku jiranayo iska dhaadhiciyo kale iyo yuusan cunin laakiin xaaraan iyaanu u shayga qaldan waxay tahay wax in xaaraan laga ictiqaadiyo ama haddii la cuno inay shar dhacayso oo waxyaabahan marka ictiqaadaadkan faasidka ku xirana la diidaya oo annaga naga buuxo qofka hilibkii xoolaha laftirkooda laga leeyahay qaarkood haddii dhuuxa laga jebiyo waa la dhimanayaa ama waa qofku wuxuu noqonayaa qof maskaxdiisa dhiman shahwadaa ka qubanayso shanshada haddii la jebiyo iyo waxyaabahaasay sheegaan tan noocaasoo kale waa bidca xaqiiqiya waana khatar waxyaabihii suurat اlancaam lagu sheegay gelaysaa waqaaluu maa fii buطuuni hadihi اlancaami khaalisat lidukuurina wamuxaramu calى aswaajina iyo waxyaabaha la midka waqaaluu hadihi ancaamu xarsun xijrun laa yطcamuhaa ilaa man nashaau bizacmihim waأncaamun xurimat duhuuruhaa waxyaabahaasay la mid noqonaysa ictiqaadkaa xun marka laakiin haddaad waxyaabaha qaar iska dhaafto adoo ka ashashaayo laakiin aadan ictiqaadsanayn xaaraantinimadooda qalad maaha nebiga waa ka nacam dabbada ka ashashay waqad qaala lahu khaalidun khaalid waxa uu yidhi uu ku yidhi yaa rasuul allah axaraamun xaaraan maya rasuulka ilaahay qaala laa maya walaakinahu lam yakun biardi qowmii aniga qowmkayga dhulkooda lagama yaqaano yani baashani kuma dhacdo dhulka qowmkayga meeshay degan yihiin meeshaan ka imid yacni lagama cuno faajidunii waxaan aniga dareemayaan ka helayaa oon iska helayaa acaafuhu inaan dhibsanayo ka ashashahay yanii inaan ka ashashayo ayaan dareemayaa oon arkaa wahaakadaa yukrahu marka ibnu kaiir wuxuu leeyahay wahaakadaa sidaa oo kale yukrahu waxaa la kahdaa waxaa loo kahdaa likulli man kariha qof kastoo noco akla shayin shay cunistiisa an ya'kulahu inuu cunaa loo kahdaa shay haddaad adiga dhibsataba ood istiraa war waxaan amaysisi yihiin ood ka ashashto ha cunin inaad cunto waa laguu karaahaystaa sababta waa maxay inaad qadarkii ka hor timaadaa laga yaabaa qof baa arkay maalan shay buu ka ashashayaa iska cunayaa waa jirana markaas wuxuu leeyahay waa kan haddaanan cuni lahayn ma jiraday inuu waxaan shalay markaan cunayaanba ka ashashay haddaad ka ashashto bannaanka kamar ha cunin si aadan hadhow qadarkii iyo waxyaabahaas aadan u eedaynin ayb wahaakadaa yukrahu likulli man kariha akla shayin qof kastoo shay cunistiisa naca waxaa loo kahdaa an yakulahu waxaas inuu cuno limaa rawaa abu daawuuda wuxuu wariyey canhu sala اllahu alayh ali wasalam annahu qaal inuu yidhi ina min alqarafi اtalafa saas inuu u dabdiyaa ina atalafa halaagga min alqarafi buu ka ahaadaa waxyaabaha qofku dhibsanayo loo dhowaado oo u dhowaado ayb oo faina min alqarafi اtalafa ibnulaiir wuxuu le alqaraf waa mulaabasatu daa cudurka in loo dhadhowaado iyo waxyaabihii aad islahayd cudur baa ku jira inaad u dhadhowaatid u dhowaanshadaasibaaba baaba-ah oo iyadiiba hadhow cudurkii laga yaaba marka in inay iswaafaqaan adiga wixii aad aaminsanayd iyo misaaj aadan baranin waxaadan calooshaadu baranin iyo hadhow marka ay wax kugu kacaan marka hadhow aad haddana qadarkii usoo istaagtid waqad kariha alaطibbaa'u dadka jismiga bani aadamka ama jirka bani aadamka daweeyo waxay kahadeen daalika kaaga yacnii dadkaa jirka bani aadamka bartay oo daawadiisa yaqaano allah wax daweeye waqad kariha alatibaa'u waxay kahdeen daalika kaagaas iyagana limaa yu-addii ilayhi waxa uu keenayo min suu'ilmisaaji yacnii misaaj xumo ah misaaj waxaa weeyaan qofku waxa uu jirkiisa aanu barannin iyo jirkiisii markay isdhexgalaan wax ka soo baxaya falgalka ka soo baxaya ayb taasaa marka wuxuu yidhi macnahaasaana ugu badan waxa loo diido fira min almajduumi firaaraka min alasad iyo waxyaabahaas baa loo diidaya daad markay istiraahda ninkii juudaanka qabay ka carar baa yaa lagu yidhi haddaa inta dhadhowaato cudurkii uu kugu dhaco lacalla berri waxaad la soo istaagaysaa jiradii kanaa igu riday meerkaad aragtaba inaad dhibsato waxaa laga yaabaa waxaa jirada keenana waa allah subxaana wa tacaala cid jirro keeni kartaa male aan alla ahayn marka hadhow taasaa kugu iman karta masalatun warawa الbukhaariyu can abi juxayfata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali waslm qaal ama ana falaa aakulu muttaki'an amaa ana anigu falaa aakulu ma cunayo muttaki'an anoo dangiigo muttaki'an laba tafsiir baa lagu fasiray macnaha tafsiir wuxuu leeyahay anoo jiifo anoo jiifo waxba ma cunaayo tafsiir kalena wuxuu leeyahay laa aakulu muttaki'an anoo mutarabbic ah sida yani qofku marka uu dabada dhulka saaro oo labada lugood isdhaafsada dersigii wax lamida markuu dhegaysanayo kale qofka sida u fadhiyo ayaa hay-atu tarabuc la yidhaahdaa anoo sidaa u fadhiyo cunto ma cunaayo labadaa tafsiir baa labadaas macnaa lagu fasiray ibnu kaiirna waa sheegi doona jiif in wax lagu cunaa dhibba u keeni karaa qofka inuu ku saxdaa laga yaaba marinkii cuntada qaldanto marinkii biyaha qaldamaan darar uga imaado middan kalena maxaa loo diidayaa laba macnay culammadu sheegaano dadka jabaabirada kibirka badanaa fadhigaas wax ku cunay dhahaan fasir kale wuxuu leeyahay nebigu sidiisa sida haalibka markuu cunaayo waxaa badnayd isagoo kadaloobo oo <clears throat> yani salkiisu uusan dhulka fadhinnin ayuu wax cuni jiray taana waxay ku tusaysaa hamigiisa cunto inuusan ahayn ilaa ninku marka dhulka ay u yaallaan lugaha jilbaha kor u taagan yihiin dabadiina dhulka aysan u olin ee sidaa wax ku cunayo nin luqmaad yaryar u rabo waay laakiin markuu u fadhiisto ayaa wax badan inuu cuno uu qofka galaa marka macnahaas labadaas macnay sheegaan ayb ibnulqayimna marka macnahaas oo tarabuca iyaaba uu aad ugu gargaaray faqaala bacdu asxaabina waxay dhaheen marka asxaabteenna qaarkood ina daalika kaagaasi kaana xaraaman calayhi nebiga xaaraan buu ka ahaa inuu fadhigaas ku cuno ama uu yacnii isagoo jiifo uu cuno qaala الnawaawiyu alimaamu الnawowi waxa uu yidhi wasaxiixu sida saxiixa annahu kaana makruuhan fii xaqihi laa xaraaman isagu nebigu karaahay ka ahayd fadhigaas inuu wax ku cuno xaaraan kama ahayn qultu ibnu kaiir wuxuu yidhi facalaa haada kan haddaan qabanna laa yabqaa min baabi اlkhasaa'isi baabkan aan ku dhex jirno khasaa'ista maba ku baaqi noqonayo kan marka ma soo gelayo fainahu yukrahu ligayrihi kayrkiisna waa loo kahdaa aydan alaklu muttaki'an isaga haddii loo kahdo ummaddana waa loo kahdaa iyaguna sawaaءun fusira اlitikaau waxaa isku mida ah in lagu fasiro itikaaga bilidijaaci jiifsi kamaa huwa almutabaadaru ilaa afhaami kaiiriin in badan dihnigooda sida usoo degdegayso limaa qad yaxsulu bihi waxa xasilaya dartii oo min aladaa dhibca ah dartiisa dhibka ku imaanaya darteed kamaa nuhiya sida loo reebay can shurbi qaa'iman istaag in lagu cago sidii loo reebayba in istaag wax lagu cabo marka istaag wax ku cabidda nebigu waa reebay xadiid badan baa ku soo aroortay mid uu leeyahay yanii ana nebiya sal l slam nahaa can ishurbi qaa'iman istaag lagu cabo mid wuxuu leeyahay zajara rasuululah nebigu waa canaantay istaagii wax lagu cabo riwaaya waxay leedahay nin baa istaag wax ku cabay markaasuu wuxuu yidhi qiqi iska matajiyo iska mataji intuna waa xadiid saxiixa xadiid kalena cali bin abi aalib radia allahu canhu wuxuu wariyey in nebigu intuu weysaystay istaag uu biyo ku cabay cali baa saasuu sameeyey markaasaa lala yaabay wuxuu yidhi nebigaasaan ka arkay isagoo istaag wax ku cabbayaan arkay riwaayo kale waxay leedahay maa-u zamzamka markuu cabaayay nebigu istaagu ku cabay kayfa aljamcu marka axaadiidtaa faraha badan bacdi culimmadu siday u badan yihiin waxay mareen axaadiidta hore waxaa laga qaadanayaa karaaha inay tahay karaahatu tansiih kuwan kan dambana waxaa laga qaadanayaa libayaani iljawaas inay bannaan tahay inuu nebigu u sameeyey oo ynan dembi ahayn marka waxaa laleeya istaag wix lagu cabaa waa laga fiican yahay fadhigaa fiican saasay mareen culimmada badankood qaar kalena maslad fiican bay mareenoo waxay dhaheen asalku waxaa weeyaan inaan istaag wax lagu cabin meelaha nebiga uu istaagga wax ku cabayna waxaa lagu xambaarayaa inay meeshu ciriiri ahayd oon la fariisan karin ama meel fadhi inay meel fadhi munaasab u inaynan ahayn ama cariirii darteed inuu nebiga istaaga ugu cabay ee haddii uu fadhi haysto fadhibuu ku cabi lahaa laa shaka ibnulqayim isaga saasuu tawjiihiyaa marka qiyaamku isagu macnihiis waa saas qi'danna matag ismatajidana waa iska istixbaaq ibnu xajar iyo nawowi iyo culamadu say dhahaan iyada laftirkeeda calaa kullin qofku hadduu istaag wax ku cabo ma dembaabin dembi yani ma dembaabin laakiin wax laga fiican yahay buu sameeyey saasay culammadu u badan yihiin ow bitarabuci ama tarabuc in lagu fasiro kamaa fasarahu lkhaaabiyu suu ku fasiray wagayruhu min ahli luqati iyo hayrkii o ahlilua wahuwa saxiixu cinda ta'amuli waana stan saxiixa ah cinda ta'amuli fiirfiirinta agteeda marka la fiirfiiriyo wa incaami nadari iyo aragga marka aad xadiitaa loo geliyo lagu daa'imiyo wa incaami nadari weyaan waa goday waa hoos dhiganta limaa fiihi min altajaburi watacaadumi maxaa yeele waxaa ku jira buu leeyahay isla weynin iyo iyo yanii tajabur mas'alatun qaala abulcabaas ibnu اlqaas waxa uu yidhi wanuhiya can طacaami اlfaj'ati nebiga waxaa laga reebay طacaamu اlfaj'a waa cuntada aan loogu yeerin طacaamu اlfaj'a kaasuu ka wadaa cuntada aan loogu wicin nebiga isaga waa laga reebay middan ummadda laftirkeedu de cuntaan laga meelahaan laga wicin inay tagaan maba ahanba ummadda laftirkeedu waa waa saamaynaa kaas ibnu kaiirna wuxuu ku baxfiyaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta الnabiy إila an yu'dana lakum ilىa طacaamin غayra naadiriina inaahu ayb meelahaas wuxuu ku dhex sheegaa dadka iyagu meelaha aan loogu talagelin aado oo cuntada ka raadsado waxaana loo yaqaanaa dhufayliyiin ayaa la yihahda dhufayli qofka meel aan laga wicin aado iska dhexgalo dhufayli baa khadiibu lbaqdaadi marka dhufayliyiinta akhbaartoodu kitaab ka jamciyeen dadka sidaas oo kaleo meelaha dadku ay cuntada iyo ku qabaan iyo aado isagoon laga wicin akhbaartooda uu kitaab ka qoran marka ma wanaagsanayn taasi kullina ah. wanuhiya can طacaami اlfaj'ati baa laga reebay waqad faaja'a abu dardaa abudardaa baa nebiga wuxuu ku kadiyey calaa acaamihi cuntadiisii fa amarahu wuxuu faray marka inuu cuno wa dalika khaasan lahu sal اllahu calayh wasalam arrin marka nebiga u gaara bay ahayd yani marka wuxuu le abudardaa baa cunto intuu ku kadiyey baa markaa uu cunay taasna nebigay gaar u ahayd buu leeyahay amaa inta ummadda inteeda kale waa laga reebay saasuu rabaa marka inuu dhaho qaala albayhaqiyu laa axfadu nahya can acaami اlfaj'ati min wajhin yabut iska reebidda layska reebo acaamu lfaj'aha wej uu ku sugnaanayo ma ogi uma awrada xadiia abi daawuud buu keenay min riwaayati durus ibni ziyaad can abaan ibni طaariq can naafic can ibni cumara marfuucan man duciya qofkii loo yeeray walam yujib aan ajiibin faqad casa allaha warasuulu allah rasuul buu caasiyey waman dakhala calaa hayri dacwatin isagoon loo yeerin qofkii guriga iska soo galana faqad dakhala saariqan isagoo tuuga buu soo galay wakharaja mugiiran isagoo markaa duulaan ana waa baxay marka uu sheegaya waana xadiis dacfi uu ku sugan yahay mas'alaة qaaluu wakaana yajibu calىa man طalaba minhu طacaaman laysa cindahu غayruhu an yabdulahu lahu tan marka waxay tahay nebiga hadduu qof cunto weydiiyo cuntadaasina ninkaas mooyaane cid kale aysan agtiisa oolin qasab waxaa ku ah inuu cuntadii uu dhiibo oo nebigu uu ka hormariyo naftiisa iyo cuntada cunto aan ahaynna aanu haysanin ninka inuu nebiga siiyo maxaa yeeley ilmihiisa iyo naftiisa nebiga ka owleysan wa kaana yajibu waxaa waajib ku ahaa calaa man qalaba minhu qofkii ka dalbo acaaman cunto laysa cindahu hayruhu cuntadaa waxaan ahaynna aan haysanin an yabdulahu lahu inuu siiyo u dhiibo siyaanatan limuhjati اnabiyi sal slam ilaalin uu ilaalinayo nebiga sal اllahu alayh ali wasalama yacnii rabitaankiisa wa wiqaayatan linafsihi اlkariimati nafsadiisa wanaagsan ilaalin uu ilaalinayo biاlamwaali wاlarwaax uu ku ilaalinayo liqowlihi tacaala النبي أولى بالمؤمiنiiنa min أنفuسiهiم qلtu ويشبه hذا kan waxaa شhabahaya الxadيiث اladي في الصحيiحayn laa يuؤmiن أxadكم xatى أkuna أxaبa إlayhi min waladihi wa waalidihi waاnnaasi ajmaciin masأlaة rawa الbukhaariyu can sacbi bni jahaamata marfuucan laa ximaa ilaa lilaahi warasuulihi laa ximaa seera ma jiro ilaa lilaahi warasuulihi alla rasuul un mooyaane u sugnaaday yacnii cid wax seerayn karto oo seero intay xadidda dhihi karto dhulka intaas lama geli karo xoolo lama daaqsan karo qof geli karaa male cid dhihi kartaa allay rasuul un mooyaane ma jirto daahirka xadiidku saas u muuqaana allounba u sugnaaday xumaha iyo rasuulkiisa marka qaar culammada waxay ku tawjiihiyeen ilaa lilaahi warasuuli yacni alleh rasuul maxaa laga wadaa maslaxad diini a ah maahane wax kaloo wax loo seerayn karo ma jiro seerayaalkan boqorrada iska wareegsadaanoo maslaxo sharciya ah oo diiniya ah aynan ku jirin baa lagu ayaa lagu reebayayaa lagu fasiray ayb xadiidka marka hadda ibnu kaiir meeshan wuxuu keenay inuu yidhaahdo cid wax seerayn karto oo dhulkan cid soo geli karta male xoole lama soo gelin karto lama soo gelin kara dhihi kartaa oo nebiga ahayn ma jiro alla rasuul marka nebigay u gaar buu rabaa inuu dhaho qaala bacdu asxaabina huwa mukhtasun bihi xaakimka muslimiinta xukumo dhul ma seeray karay leeyihin seere seere ma goyn karo ayb wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen bal yajuusu ligayrihi nebiga kayrkii waa u bannaan tahay xaakim inuu meel seereeyo u yidhaa meeshan cid soo geli kartaa ma leh lilmaslaxati maslaxa darteed in u seereeyo u bannaan tahay kamaa xamaa rasuululahi sal slam annaqiic dhulkaa naqiic laydhaha nebigu sida u seereeyey waxamaa cumaru radia allaahu canhu asharafa waalrabada cumarna meeshaa sharafa iyo rabada ayuu seereeyey ilaa ana maa xamaahu rasuululahi sal slam laakiin waxa nebigu saareeya wuxuu uga duwan yahay waxa kale laa yajuusu takyiiruhu bixaalin in la dooriya kuma bannaan ibnu kaiir marka wuxuu leeyahy xaakim kale waa seerayn karaa lilmaslaxa xoolihii baa maalan uu dhul badan u seerayn karaa inay daaqaan xoolihii zakada ayuu dhul u bannayn karaa oon la soo gelin maa ilaa daalika laakiin nebigu dhulkii uu xayiray oo uu seereeyey iyadu waxay uga duwan tahay xaakimkan kale lama bedeli kara midda nebiga dhul nebigii seereeyey inta laga daba yimaado waa laga bixiyey seeradii waa laga dhaafay lama dhihi karo amaa laakiin hayruhu wixii uu seereeyo waa la baabi'in karaa xaakim kaloo gadaal ka yimaado inta maslaxo u arko dhulkaas dad in la siiyo dhul kale seero laga dhigo waa la yeeli karaa laakiin ta nebiga lama bedeli karu leeyahay <coughs> laa yajuusu takyiiruhu bixaalin wa min alhibati mas'alatun hibada iyadana mas'alo kaana yaqbalu اlhadiyata nebiga hadiyada waa aqbali jiray wayusiibu calayha waana abaalgudi jiray <coughs> <clears throat> hadiya haddii nebiga loo keenay la siiyo waa qaadan jiray abaalgudna waa abaalgudi jirayoo dadki ninkii waxu soo hadiyeeye mid ka fiican ama wax lamida ayuu nebiga ugu abaalgudi jiray gaal iyo muslim waxuu rabaa ahaado <clears throat> habata dalika fi صaxiixi صaxiixay ku sugnaatay can caaishaةa radia اllahu canha wma daka ila lima yarjuu min ta'liifi qalbi man yuhdii ilayhi wamaa daaka kaasuna maahan abaalgudka uu nebigu abaalgudi jiray ilaa limaa yarjuu wuxuu rajaynaya darteed maahane wax kale uma samay jirin oo waa maxay min ta'liifi qalbi man qof qalbigii inuu soo dumo yuhdii ilayhi isaga usoo hadiyeeyey qofka isaga usoo hadiyeynayo inuu qalbigiisa dumo yahdii buu dhigay yuhdii waay meeshan maay waa min ahdaa yuhdii ee hadaa hadday ahaan lahayd hadaa yahdii hadaa yahdii saasuu ka dhigaya yuhdii bkhilaafi ayrihi ayrkiisa waa ka duwan tahay sida oo min alumaraai ah fainahu qad saxa alxadiiu wuxuu ku ansaxay ana hadaaya alcummaali uluulu lnaha fii xaq umarada kale iyagu saas maahan buu leeyahay fainahu qad saxa alxadiiu baa ansaxay ana hadaaya alcummaali shaqaalaha iyo dadka gobernatorayaalka ee madaxda gobollada madaxda ka ah ama shaqooyinka loo diro hadiyooyinka la siiyaa uluulu waa booli iyagu ma qaadan karaan hadiyad meel uga timid laakiin yaa laga wadaa hadaaya cumaali uluul marka le cumaalku awalan waxaa weye ninka madaxda meel madax ka ah hadiyada loo hadiyeeyey isagu ma qaadanayo nebigu isagu waa qaadan jiren hayruhu laakiin oo dadka yani caamiliinta ma qaadanayo laakiin waa goormana iyuusan ka qaadan karin cidda uu xukumo nin isaga xukunkiisa uu ku fulaayo kama qaadan kara waa hadiyada amaa hayruhu min annaas wuu ka qaadan karaa maalan ninkan magaaladan uu madax ka yahay nin kismaayo madax ka abaa nin kismaayo joogo degan oon meeshan deegaan iyo waxba ku ahaynba ayaa wax usoo hadiyeeyey sidaadaba hadiyad ma qaadan kartid ma la dhahayo ninka hadiyada halkaa uga soo diro maadaama xukunkiisa uunan ku jirin ninkan waa ka qaadan karaa laakiin nin xugunkiisa ku hoos jiro inuu ka qaataa la diiday sababtuna waa iska caddahayo waxaa laga yaabaa inuu hadhow muxaabaad inuu u sameeyo oo uu nin jeclaysi ninkii wax u soo hadiyeeyey waa ka jeclaanayaa ninka kale hadhow hadday gar u soo dhigtaan ama xugun layskugu yimaado kan buu u eexanayaa af wax cunay xishoogamarka looma ogola liannaha maxaa yeelay fii xaqihim iyaga karushaa waa laaluush hadiyad lama dhahayo markaas laaluush bay noqonaysaa ha ninka marka hadduu qaaligii maanta u tago uu yidhaahdo qadiyadna uu ogyahay maxkamadda inay uga socoto qaaliyo intan hoo anaa kuu hadiyey hadduu yidhaahdo alasmaau laa tugayiru lxaqaa'iq magacaan asaga uu bixiyeyoo hadiyad ah ma bedelayso xaqiiqada jirtee la og yahay ninkan qasadkiisa ee ah laaluush laaluushnimadu ma bedelayso <clears throat> liannahaa fii xaqihim ka ruushaa liwujuudi اtuhmati tuhmad jiritaankeeda darteed mas'alatun qaala zakariyaa bnu cadiy xadaana bnu اlmubaarak can اlأwsaaciyi can ibni caطاء qaala zakariya araahu cumar can ibni cabaas fii qowlihi tacaalى wma aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali الnaasi falaa yarbuu cinda allah can ibni caطاء qaala zakariya uraahu cumar ayb can ibni cabaasin fii qowlihi tacaala wmaa aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali اnnaasi falaa yarbu cinda allah qaala waxa uu yidhi huwa riba alxalaal waa ribada xalaasha riba xalaala miyaa jirtana an yahd ayb an yuhdiya waa inuu hadiyeeyo oo walaalkii wuxuu hadiyeeyo yuriidu isagoo raba akara minhu wixii uu hadiyey wax ka badan falaa ajra fiihi ajri maahan dhexdeeda walaa wisra dembina ma aha hadduu yanii laaluushii waxaa iyadoon ahayn ninbuu hadiyad iskaga geeyey wuxuu isleeyahy ninkan nin isagana nin ahlu karama ah waayo nin xoola haystana waa yahay kolle isaguna wax fiicana ku sii doonaan ayuu wax u bixiyey <clears throat> ayuu hadiyadda u dhiibay dhib male marka yacni dembina maahan ajarna ma ka helaayo laakiin ajarana ka heli maayo <clears throat> wanuhiya canhu nabiyu sal ll l slam nebiga waa laga reebay khaasatan taasoo kale inuu qof wax siiyo wax ka badan isagoo ka raadinayo walaa tamnun tastakir ha galladaysanin qof intaad wax siiso tastakir aad markaasi wax badsato rawaahu اlbayhaqiyu can اlxaakim wغayrihi can اlasm can moxamed bn isxaaq can zakariya wahuwa aharun munqaطicu in kaana cumar bnu caطاء huwa bnu waraaz haddii uu yahay wahuwa ضaciifu jidا wain kaana bnu abi اlxuwaar faqad rawaa lahu muslimun ayaa u wariyey waqad rawaa can ibni cabaas walaakina almra fiihi mubhamun laakiin arrinka isaga shaanigiisa ku dhex jira waa arrin mubham ah ayb wa min alfaraa'idi marka nebigu dadkana waa amrayo markuu dhinto kadib xataa hadiyaadka dadka idinsii u abaalguda ajiizu lwufuuda binaxwi maa kuntu binaxwi maa kuntu ujiizuhum min alfaraa'idi mas'alaة wahuwa annahu salى اllahu عalيyه ali waslm nebiga laa yuurafu lama dhaxlo taas dadka waa uga duwan yahay wa anna maa tarakahu nebigu wuxuu ka tegay sadaqatun kama akhrajahu fii صaxiixayn can abi bakrin radia allahu canhu ana faaطimata radia allahu canha sa'alathu waxay weydiisatay miiraahahaa dhaxalkeeda min abiihaa aabbaheed ay ka dhexlaysay faqaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sal slam yaquul nebigaan maqlay oo dhahaya laa nuurasu annagana lama dhaxlo maa taraknaa sadaqa maa taraknaa waxaanu ka tagno sadaqatun waaye inamaa yakulu aala muxammadin inamaa ya'kulu aalu muxammadin waxay ka cunayaan fii hada almaali maalkan wa innii wallaahi baan ku dhaartay laa uqayiru shay-an waxba ma doorinayo ayb min sadaqati rasuulillahi sal l slam nebiga sadaqadiisa can xaaliha alatii kaanat calayhi fii cahdihi xaaladdii ay ku sugnayd waagii nebigu ou noolaa sadaqaadkiisu say ahaayeen anigu ka bedeli maayo marka faaima nebiga xalkii eh, ay ku lahaan lahayd waa u diiday abubakar sida uu ugu diiday marka waa maxay nebigaan la dhaxlinba isaga ayb xikmada ku jirtana waa la fahmi karaa ee waxay tahay haddii nebiga la dhaxli lahaa dad badan baa waxay isdhihi lahaayeen wuxuu u kacayo oo u kufaayo u dadaalaayaba ilmihiisa iyo qoomkiisa oo madaxtinimo u rabaa baa la dhehi lahaa man laakiin haddii la xaqiiqsado nebiga inaan la dhexlaynin laa madaxtinimona nebiga lagama dhaxlo ilmihiisi iyo dadkii dhexlayay kama dhexlaynin walaa lagama dhexlin nebiga dirham iyo diinaar laakiin waxa laga dhexlay waa maxay cilmigaa laga dhexlay ayb wlahumaa can abi hurayraةa radia اllahu canhu ana rasuula اlahi sal slam qaal laa yaqtasimu waraatii dadka aniga i dhexlaa waraaadaydu dadka yani aniga noqon lahaa dadkii idhexli lahaayo ma qaybsanayaan diinaaran diinaar maa taragtu waxaan ka tegey bacda nafaqati nisaa'i haweenkayga biilkooda kadib wa mu'anati caamilii aniga cawaamilkayga kuwa ii shaqaynayay qarashkoodii wixii ka dheeraad noqdo fahu sadaqatun waa sadaqa waqad ajmaca calaa daalika sidaa waxaa ku kulmay ahluxalli waalcaqdi dadkii cilmiga lahaa oo ummaddan u xiri jiray una furi jiray arrimahooda walaltifaata wax milicsiya ma leh ilaa khuraafaati الshiicati wاlraafidati shiicada iyo raafidada khuraafaadkoodana wax milicsiya ma laha in la fiiriyaba faina jahlahum raafidada jahligooda qad saarat bihi rukbaan <clears throat> safaradii dhammaa ayaa la socday yani waxaa weeyaan raafidada iyo shiicadu inay jaahil yihiin meel walbaa laga ogyahay <clears throat> dad kastoo safar ku socdaba waa jahligooday sheegaan waa sidaa marka uu tilmaamayo iyagoo waxaad arkaysaa qanawaadka qaarkood iyagoo duubab waaweynay soo gelayaanoo boqol laqab lagu sheegaayo oo aayatullaahi iyo la leeyahay iyo yacnii boqolaal magac inta lagu sheego yaa maanta dhan wuxuu ku doodayaa abubakar iyo cumar baa waxay khayaaneen gurigii rasuulka calayh isalaatu wasalaam faatimay waxay u diideen aabbaheed dhaxalkii ay ku lahayd asaa iska soo alifay xadiid aan jirin iyo waxaasay daldalayaan cumarna faatima iyadoo uur leh buu caloosha ku dhuftay ilmo caloosheeda ku jiray buu soo tuuray waxyaabahaasay daldalayaan marka beri waxaan garanaa mid nin shiicada laftirkoodan ka mid ah ahay dhahaayo oo caami ah ayaa wuxuu yidhi war arrinkan kii culummada iyaga u ah buu ku leeyahay arrintan aad leedahay cali bayba waxay ku tahay buu yidhi hoos u dhac maxaa yeelay inta sidaa loo tumay faadimo saa looga gardarnaaday isagoon iska ag taagan yahay miyaydnan ogeyn buu yidhi saas inay yani cali xataa ku tahay hoos u dhac ayb midda kale adiga makaa suurtooda inaad naag gacan u qaadda leeyahay maya buu yidhi seeda de qof yacni dad nebiga saxaabadiisa ahay oo nebiga intaa la socday inay yacni gabadhii rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacan u qaadaan say uga suurtoobayna marka khuraafaadkooda iyo jahligoodu sidaa ibnu kaiir uu sheegaayo weeyaan wabilahi towfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wsaxbi